alxamdu لله رب العالمين w الله على cala وعلى wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira xadiiskan inoogu dembeeyey xadiiska boqoliyo saddex ee xadiiska caaisha afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura dhammaadka xadiiska sheikhu waxa uu yidhi muttafaqun calayhi hada lafdu lbukhaariyi wa naxwuhu fi saxiixayn min riwaayati almugiirati bni shucba marka ibnu callaan sharaxiisa daliilufaalixiinka wuxuu odhanayaa xadiidka caaisha muslim ma soo warin bukhaari baa la gaar noqday xagga haddii laga eego raawiga iyo xagga lafdiga mid walba waxaa la gaar noqday bukhaari waayo sheikhu waxa uu yidhi haada lafdulbukhaariyi wa naxwuhu fi saxiixayni marka markuu leeyahay mutafaqun calayhi wuxuu u jeedaa matniga ayaa macnaha asalkaa ay wadaagaan ee isku saxaabi bay yihiin ugama jeedo marka waxa weeye xadiiska muqiira ayaa muslim soo wariyey sheikhu ma raajicinoo muslim kama baadhin ee cibaarada sheikhu isticmaalay ayuu wuxuu doonay inuu markaa ka daliishado inaanu muslim soo warin xadiiska caaisha xaqiiqadu se saa maaha muslim eh, xadiiska caaisha iyo xadiiska muqiira labadaba waa soo wariyey laakiin haada lafdulbukhaariyi wuxuu u yidhi eh, lafdiga ayaa farqi u dhaxeeyaayo dee macnaha asalka macnaha la wadaage eh, muslim alfaadan ma leh laakiin min xadiis caaisha waa ku yimi nusqada daaru minhaajna waaba kuu qoraysaaba raqamka uu ku leeyahay muslimka oo inuu yahay laba kun iyo siddeed boqol iyo labaatan xadiiska ah inuu yahay xadiiska caaisha ee macnaha ku saabsan marka haddaad ku aragto yacni cibaarada daliil faalixiinka waa in markaa aad ku baraarugsanaataa in xadiiska caaisha iyo xadiiska muqiiro labadaba uu muslim soo wariyey laakiin lafdiga uunbuu doonaya inuu gaar yeelo hada lafdulbukhaariy laakiin markuu ka daba keenay waa naxwuhu fi saxiixayn ayuu wuxuu u qaatay inaan xataa naxwuhu aanay ku sugnayn markaa muslimna aynay ku sugnayn isagoo xadiis caaisha ah laakiin xaqiiqo saa maahay wuxuu u gaar yeelay uun inuu uga jeedo lafdigan waxaa la gaara bukhaari xadiiska boqoliyo afar waxaanu joognay baabu almujaahada xadiiska boqoliyo afar alkhaamisu can caayishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam ida dakhala alcashru axya alleyla wa ayqada ahlahu wa jadda wa shadda almi'zara muttafaqun calayh caaisha bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen radia allahu canha qaalat inay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa dakhala alcashru tobanka dambe ee ramadaan hadduu soo galo axya alleyla habeenka waa noolayn jiray wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa kicin jiro reerihiisana waa kicin jiro wuxuu odhan jiray kacoo markaa tukada oo qiyaamuleyl la kaalaya wa jadda waa dadaali jiray yacnii mar walba nebigu waa dadaali jiray waxaa loo jeedaa dadaal siyaada ah ayuu wakhtiga la iman jiray laakiin isagu mar walba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dadaali jiray laakiin dadaal siyaadaa laga wadaa wa shadda almi'zara waana adkayn jiray guntigana waa adkayn jiray guntigana waa adkaysan jiray mutafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsanyahin bukhari muslim baa labaduba soo wariyeen waalmuraadu muraadka alcashru alawaakhiru min shahri ramadaan muraadka looga jeedaana tobanka waxay tahay alcashru alawaakhiru tobanka dambe ayaa loo jeedaa oo min shahri ramadaana bisha ramadaan ka mid a tobanka dambe bisha ramadaan ayaa loo jeeda waalmi'zaru mi'zarkuna alizaaru waa guntiga wa huwa kinaayatun can ictizaali nnisaa wa huwa shaddu lmi'sarku in guntiga la adkaystaa kinaayatun sarbeebu wuxuu ka yahay can ictizaali nnisaa dumarka in laga dheeraado oo aanuu dumarka u tegi jirin tobankaa habeene dambe ramadaan ugu dambaysaa inaannu dumarka u tegi jirin baa laga kinaayoonayaa laga sarbeebayaa wa qiila waxaa kaloo la yidhi almuraadu waxaa looga jeedaa shaddu lmi'sarka tashmiiruhu lilcibaada inuu u fayto cibaadada cibaadada inuu u fayto ayaa looga jeedaana waa la yidhi yuqaalu waxaa la yidhaahdaa shadadtu lihaada alamri mi'sarii arrinkan waa u adkaystay baa la yidhahdaa guntigaygaan u adkaystay ay shammartu waa faytay wa tafaraqtu lahu waa markaa u faaruqay oo u gacan bannaanaaday yani wixii kaleaan dhigan xadiidkan caaisha waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ramadaan markay soo galaan inuu aad iyo aad u dadaali jiray habeenka inuu noolayn jiro qiyaam iyo cibaado ku noolayn jiray oo aad iyo aad buu habeenka habeennadaa aad iyo aad buu u dadaali jiray dadaalka sii fara badin jiray isagoo u awqaaddoo dhanba nebigu dadaala calayhi salaatu wasalaam isagoo ramadaan oo dhan si yacni markaa khaasa u sii dadaala ayuu si gaarana wuxuu u sii dadaali jiray tobanka habeena ramadaan ugu dambeeya marka tobanka dambe ramadaan ugu dambeeya leylatulqadrigii baa ku jira culammaduna waa isku khilaafeen tacyiinkiisa habeenka leylatulqadrigu yahay ma toddobiyo labaatanka ma saddex iyo labaatanka ma koob iyo labaatanka yacnii habeenno badan baa lagu sheegay ma afar iyo labaatanka ma shan iyo labaatanka khilaaf badan baa ku jira habeen ka midii ma jiro tobanka dambe ee ramadaan in culammada islaamkii qayb ka midii ay qabaan mooyaane habeenkaasi inuu yahay leylatulqadri ama tiradu ha isku buuxdo ama ha kala dhinnaatee tobanka habeena ramadaan ugu dambeeya habeen kastoo ka mida culammada islaamka qayb ka midaa qaba inuu habeenkaasi leylatulqadri yahay hadday koob iyo labaatanka tahay hadday labaiyo labaatanka tahay hadday saddex labaatanka tahay hadday afar iyo labaatanka tahay ilaa casaa loo dhammeeyo jumhuurkuse waxay u badiyaan toddobiyo labaatanka imaamu shaafici isagu wuxuu qabaa habeenka loogu rajo badan yahay in leylatulqadri ay noqotaa inuu yahay koob iyo labaatanka ama saddex iyo labaatanka isagu halkaa waa ku khilaafsan yahay jumhuurka ee habeenka leylatulqadrigu ama waa koob iyo labaatanka ayuu leeyahay ama waa saddex iyo labaatanka marka habeenno kala duwan baa soo arooray ciddii tobanka dambe ee ramadaan wada kacda oo isku si u dadaashaa kollayba leylatulqadrigii waa haleela sida saxiixaana inuu guurguuraa saxan qowlka qawiga ahi waa inuu guurguuro sannadba habeen noqdo laakiin tobanka dambe aanu ka bixin sannad uu noqdo toddobiyo labaatanka sannad uu noqdo saddexiyo labaatanka sannad kale leylatulqadrigu uu noqdo koob iyo labaatanka sannad kale uu noqdo shan iyo labaatanka yacni sidaa inuu gurguuro waana dhici kartaa tirooyinka isku buuxda lafteeda inuu noqdo laakiin waxaa loo rajo badan yahay tirooyinka kala dhiman yaa layaalil ayaa loo rajo badan yahay marka maadaamay sidaa tahay in isku si loo dadaalo ayay noqonaysa axaadiista qaarna waxay ka tirinayaan habeennada marka kala dhimanaanshaha marka laga eegaayo xaggan hore ayaa laga sii tirinaya kooaaatankalabylabaatanka qaarna waxay ka soo tirinayaan xagga dambe axaadiista qaar waata tilmaamays yani markay toddobi hadho markay shani hadho ya yani marka ay saddex hadho dee tiradii markay isku buuxsanto oo soddon ay noqoto iyo markay sagaal iyo labaatan noqoto habeenkay ku dhici kartaa way kala duwanaan karta marka taasna saa weeye marka maadaamay sidaas tahay habeenada qaarkood baa witrigu haddii xagga dambe laga soo tiriyo uu ku beegmayaa tirada isku buuxda markay bishuu dee ku dhammaato oo kale sagaalaaatankii waxaanay culammadu markaa yidhaahdeen tobanka dambe waxay ka bilaabmayaan habeenka koob iyo labaatanaad bay ka bilaabmayaan waayo axaadiista soo aroortee tilmaamaysaa in waxaweeye ictikaafka la samaynaayo ee ka hor in la samayn jiray ma dhici jirin yacnii koob iyo labaatanka inuu ka bilaabmayo oo habeenkaasi ugu horreeyo tobankii ayaa marka waxa weeye ahlucilmigu ay tilmaamayaan jamaahiiru ahlicilmi saasay sheegayaan markay tiradu kala dhimantana toban baa layska odhanayaa iyagoo sagaal ah ayaa toban layska odhanaya marna tobankii buuruu noqonayaa marna wuxuu noqonayaa bitaxdiid marna bitaqriib ayuu noqonayaa sida saxiixi waa saas weeye waa saas weeye waayo ma soo aroorin koob iyo labaatanka wakhti ka horraysa inuu marka waxa weeye u galay tobankii dambe inay tahay marka habeenka labaatanaad kuma jiro habeenka labaatanaad kuma jiro habeenkii markaa ayaana yacni cibaadada iyo qiyaamka aad loogu dadaalayaa yacni marka leylatulqadrigu maalin dhici maaye habeen buu dhacayaa ya xataa matlaci alfajri yacni ilaa laga gaadhaayo waaga dhaladkiisa oo fajru saadiqu ilaa uu waagu dillaacayo oo waagu beryayo ilaa wakhtigaasay markaa waxa weeye ku sugan tahay haddii waagu beryo leyratu qadrigii waa baxay marka dadaalka in habeenkii loo badiyo ayaa laga qaadanayaa dadaalka weliba markaa laynoo sii sheegay in lagu sii dadaalo waxa ugu sii mudan qiyaam qiyaam baa ugu sii mudan waayo waxaa soo aroortay yacni qiyaamka in markaa lagu dadaalo qiraacaha lagu dheereeyo laakiin qiyaam baa ugu mudan ee inuu qofku qiyaamkii intuu dayaco yidhaahdo cibaado kalaan ku mashquulayaa ta noocaasa waa laga fiican yahay sida markaa fiicani waxay tahay waa inuu qiyaamka markaysa markaa uu kacaayo uu markaa farabadiyo oo markaa waxa weeye qiraa'ada ku dheereeyo taas iyadaaba aad iyo aad u muhiima cibaadaadka kalena ka faa'iidaysto laakiin qiyaamkii inuu dayaco faraha ka qaado oo hadhow yidhaahdo markaysaga anu aan baan iska akhrisanayaa ya ta noocaasi yacni waxa weeye sidii markaa fiicnayda afdalka ahayd maaha sidii fiicnayda afdalka ahayd maaha markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenka waa noolayn jiray waxaa loo jeedaa cibaado iyo qiyaam buu ku noolayn jiray culammadu waxay isku khilaafeen ma habeenkoo dhan buu soo wada jeedi jiray kulligii oo waxbaba kama seexan jirin miyaa oo waxaa laga tilmaamayaa kullu leyl ama jamiicu leyl mise waxaa looga jeeda mucdamu leyl habeenka badankiis culammada markaa in badan oo ka midii waxay yidhaahdeen waa habeenkoo dhan kulligii buu soo wada jeedi jiray shuraaxdana qaar badan baa saa maray inuu habeenkoo dhan soo wada jeedi jiray oo xaaladani xaalad khaasa bay ahayd bilaad laakiin bacdu ahlicilmi waxay mareen inay tahay markaa mucdamu leyli habeenka haalibkiisu soo jeedi jiray oo qiyaamka iyo kicitaanka iyo tukashada ah iyo qiraa'ada uu ku dheeraynayo uu ku soo jeedi jiray waayo waxay yidhaahdeen waxaa soo arooray xadiis kaleoo caaisha ay leedahay oo muslim saxiixa ku soo wariyey oo caaisha ay tidhi wamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaama leylatan xata asabaax rawaahu muslim fii saxiixi ma arkin bay caaisha tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo habeen kacay ilaa waa beriga laga gaadhaayo habeenkoo dhan qiyaam isugu bixiyey anigu ma arag marka maadaama kan iyo kaa labadaba ay soo wariso axya leyla iyo wamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaama leylatan xata asabaax xasilka ka soo baxayaa waxay tahay axya leyla inay uga jeeday mucdamu leyl ee walow haba yaraadee inuu in yar yacni sidaa dhinaca u yara dhigay oo indhaha isku yara qabtay oo kale ayaa markaa inaynay diidayn baa lagu xambaaraya axya leyl saas aawadeed baa labada xadiis ay sidaa culammada qaarkood ay ku kulmiyeen waana tawjiih daahira lowlaa haddaan xadiiskaa kale jiri lahaynna yacni waxaa daahir oo mutabaadira axya leyl in loo jeedo habeenkao dhan weliba iyaday culammada qaarkood ay yidhaahdaan Eh, haddii marka waxaweye darafka la nasbiyo wuxuu faa'iideynaya istiqraaq ina lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad labadii daraf midna waa la nasbiyo yowma ayaa la yidhi ya midna filxayaati farqiga u dhaxeeya waxay ahlucilmiga qaarkood oo mufasiriinta qaarkood ay tilmaameen inuu aalusiga ahaa baan filayaa marka darafka la nasbiyo wuxuu faa'iideynayaa istiqraaq wada maanshayn kulligoo wada gaadhayo marka nasriga ilaahay u gargaarayo rasuullada iyo mu'miniinta aakhire u gargaarayaa marna la waayi maayo ya laakiin fi dunyaa waxaa dhici karta ibtilaa wakhtiyada qaarkood inaan loogu nusrayn ama sababay la yimaadeen ya ayaa dhici karta waa yahay waxaa laga soo qaaday cibaadadaa lala imanaayo ee qiyaamka ah nolol habeenkii inay uga dhigan tahay saasaa laga soo qaaday waayo hurdadu waxay ka dhigantahy geeri soo jeedkuna nololoo kaluu ka dhigan yahay markaa shayga lagu soo jeedaa maadaamuu cibaado yahay waxay ka dhigan tahay yacni nololoo kaley ka dhigan tahay marka kaannahu in habeenkii la nooleeyo kalay noqonays axya leyla wa ayqada ahlahu ehelkiisana waa kicin jiro waa toosin jiray yacnii ruuxu marka uu isagu wanaagga la yimaado waa inuu ehelkiisana faraa wanaagga inay la yimaadaan waa dadaali jiray dadaal ziyaada ah guntigana waa adkaysan jiray labada tafsiiree hadda markaa macaanil alfaadka markuu fasiraayo macaanil kelimaadka uu inoogu sheegay culammadu ku fasireen iyagoo culammada qaarkood baad mid hormarinaya hadda sheikhu wuxuu inoo hormariyey kinaayatun can ictizaali innisaa waxay sarbeeb ka tahay dumarka inuu ka dheeraan jiray culammada qaarkoodna ka kalay hormariyeen laakiin badanku kan bay hormariyeen waa kinaayatu can ictizaali nisaa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen labada inuu kulmiyey aqbali kartaa oo la yidhaahdo guntiguu adkaystay waxaa looga jeedaa ama guntiguu dhiisha iskaga dhigay waxaa markaa laga tilmaamayaa labada arrinba inuu dumarkana ka dheeraan jiray cibaadadana uu markaa yacni isu majiiri jiray oo markaa aad ugu dadaali jiray yacni saas yada ah in labadaba lagu wada xambaaro bacdu ahlicilmi ayaa maray xadiiska boqolyohanasaadisu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min aldaciif nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam almu'minu alqawiyu muuminka xooggalihi lihi ee xooggani khayrun isagaa markaa khayr badan wa axabu ila allaahi allah xaggiisana loogu jecel yahay min almu'min adaciif allah xaggiisana looga jecel yahay muuminka daciifka ah oo muuminka qawiga ah ayaa khayr badan allahna u jacayl badan yahay wa fii kullin khayr mid kastoo mu'miniinta ka midana khayr baa ku sugan muuminka qawiga iyo muuminka daciifkaaba maadaama asalkii iimaanka ay wadaagaan labada mid walba khayr baa ku sugan ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya fi dunya walaakhira waxa ku anfacaya ku dadaal wastacin billaah allah kaalmayso oo ilaahay kaalmo weydiiso walaa tacjiz ha caajisin oo yacni markaa ha ka wahsanin yacni waxa weeye khayraadka iyo wanaagga inaad la timaaddo wa in asaabaka shayun haddii wax ku haleelaan falaa taqul ha odhannin low annii facaltu kaana kada wa kada haddaan anigu samayn lahaa sidaa ah kaana kada wa kada saaya saasay noqon lahayd caynkaa ha odhanin walaakiin qul ha yeeshee waxaad tidhahdaa qadar allaah allah baa qadaray ya laba siyood baa loo dabdiyaayo allaahu iyo qadarullaahi in daalka la shado ra'dana la kordhigo qadara allaahu allah baa qadaray qadarullaahina waa loo loo dabdiyey qadarullaahi in la yidhaahdo qadaru raada la godo allahina loo idaafeeyo ay haada qadaruullah kani waa qadarkii ilaahay walaakin qul ha yeeshee waxaad tidhahdaa qadara allaahu allah baa qadaray wamaa shaaa facal wuxuu allah doonana waa samaynayaa oo waa yeelayaa fa inna low taftaxu camala ashaytaan waayo erayga low la yidhaahdaa waxay furaysaa shaqada shaytaanka iyo camalka shaytaankay furaysaa ya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan nabigu wuxuu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam muuminka qawiga ahi inuu markaa khayr badan yahay allahna ka jecel yahay oo isaga u jacayl badan yahay muuminka daciifkaa ka jecel yahay oo muuminka qawiga u jacayl badan yahay haddaba muuminka qawiga ayuu u jacayl badan yahay maxaa looga jeedaa sawta soo aroortay marka waxa weeye ducafada iyo dadka taagta daran sawta in la ammaanayo sawta nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alaa akhbirukum biahli iljanna ahlu jannaha ma maydinka warramaa wa kullu daciifin mutadacaf wa mid kastoo daciifa ah oo la daciifsado ayaa ahlu jannuhu yahay low aqsama cala allahi la aballah xadiiska saxiixa sawta nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wa hal tunsaruuna wa tursaquuna ila biducafaa'ikum oo miyaa laydinku gargaarayaa oo nasriga laydinku siinaya oo laydinku arsaaqayaa kuwiinna ducafada ee taagta daran sababtooda mooyaane yaa sababta kuwa ducafada aunbaa ah laydinku gargaaraya laydinkuna arsaaqaya arsiqa laydinku waasicinaya sawta nebigu yidhi sal allahu aleyh wasalam almu'minu aladii yukhaalitu annaasa wayasbiru cala adaahum khayrun min almu'min aladii laa yukhaalitu annaasa walaa yasbiru cala adaahum yani adilada miyaan laga qaadanaya in daciifka in la ammaanayo ya jawaabtu waxay tahay macnaha loo jeedaa kala duwan oo muuminka qawiga abaa ah khayr badan allahna u jacayl badan yahay muraadka looga jeedaa waxay tahay waa kii iimaankiisu qawiga ahaa ee jidhkiisaa qawiya loogama jeedo walow jidhkiisu daciifa ha noqdo ee kii waxa weeye iimaankiisu qawiga ahaa casmigiisa iyo go'aankiisa iyo dadaalkiisa uu khayrka ku dadaalayaana uu xoogga lahaa kaasaa waxaa laga tilmaamayaa in allah u jacayl badan yahi waa kaa marka waxa weeye uu cadhoodo dul qaadan kara isxukumi kara laysa ashadiidu bisuraca inama ashadiidu aladii yamliku nafsahu cinda alghadab kaasa qawi ah ka xooggani waa kaas waa ninka ishananaya isdabdin karaya ee ruux daa'isha walow haba xoog badnaadee oo wuxuu markaa sameeyey yacni iskaga dhacayo wax kasta yaa oo aan isxukumi karayn oo aan sabri karayn oo aan iskaantarooli karayn oo haddii marka waxa weeye dhibi ku dhacdo aan markaa sabraynoo dul qaadanaynin aan dul qaadanaynin yacni waxa weeye kan loo jeedaa maaha yaa laysa shadiidu bisurca inama ashadiidu aladii yamliku nafsahu cinda alghadab kaa dhibta dadka ku sabri karaya ayaa qawi ah ya kaa waxa weeye khayraadkii ku dadaalaya ee marka waxa weeye yani markaa saabiq lilkhayraat ah kaasaa qawi ah marka e, quwada macnaha loo jeedaa saas weeye quwat lbadan loogama jeedo waxaa dhici karta jirkiisu inuu daciif yahay xadiiskan kale kullu daciifin mutadacafna waxaa laga tilmaamayaa waa in marka waxa weeye yacni xaggii jidhka ama xagga markaysa marka waxa dadka agtooda siduu ka yahay yani dadku marka waxa weeye agtooda miisaan badan inaan ku lahayn oo kale in laga tilmaamayo macnaha looga jeeda waa saas wey marka wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum waa cid ikhlaas badan oo cibaado badan oo taaco badan laakiin dadka agtooda marka waxa weeye aan ahayn dadka waxaweeye markaa dadku ay qadarinayaane isu soo taagayaane yacni waxaweeye aan ahayn ya marka iyagoo ruuxan markaa dadka agtiisa qadar badan aanu ku lahayn ayuu ilaahay agtiisa qiimo badan ku leeyahy qiimo badan ku leeyahy oo dacawaadkiisa la aqbalaya oo hadduu allah ku dhaarto allah u baarri ya allah u baarri yeeli xadiiskii waa garanaysaan inankii yaraa ee la nuujinayey dabeedna uu soo maray ninka waxaweeye markaa shacniga iyo markaysa marka ay ka muuqato yacni waxaweyaan ee faraska markaa saaraa dabeedna hooyadii ay tidhi ilaahay ow inankayga waxaad ka dhigtaa kaasoo kale markaasaa inanka yaraa intu saa u eegay buu ilahu kaasoo kale haga dhigin ya markaase hadha waxaa soo maray mid waxa weeye yacni qof marka daciifa oo waxaweye la garaacayo oo laleeyahay waxan buu sameeyey waxan buu sameeyey xumaan loo nisbaynayo ya oo la dhibaataynayo ilahu inankayga kaasoo kale ha ka dhigin markaasuu saa u eegay ilahu kaasoo kale hayga dhigin maxaad saa u leedahay waa la dulminayaayo markaysaa waa la masabidayaa oo waxaanu galabsanba yani markaa lagu dhibaataynayaa ya marka waxa weeye waa ruux wanaagsan oo la dhibaataynayo waa daciifkii mutadacafka marka waxa weye calaa kulli xaal macnaha qawiga looga jeeda waxa waa kii iimaankiisa iyo casmigiisa iyo go'aankiisa iyo xasmigiisa yacni u quwada badnaa laga tilmaamaya mid walbana khayr baa ku sugan mar hadduu iimaanku ku sugan yahy nusuusta waxaa lagu yaqaanaa laba shay haddii la kala fadilo oo labadaa shay ka wax laga fadilayaa ee in laga fadli badan yahay la sheegaya aanu eber ahayn waxaa laga daba keenaa wax tilmaamaya isaguna wanaag inuu leeyahy yaa laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa waqaatala ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi wa waqaataluu wa kullan wacada allahu alxusnaa hada maaragta ya laa yastawi alqaaciduunana saas ilaeg baa ku soo arroortay marka hadda waxa weeye sidii kale weeye wa fii kullin khayr laakiin laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu aljanna yacni waxa weeye masna marka la yidhi lama raacin marka khayr baa ku sugan markaysa marka mid walba ya lama raacin marka wa fi kullin khayr saasaa loo yidhi ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya fi dunya walaakhira camalka aakhiro keliya maaha xataa adduunyada markaa dee kasabkii xalaasha ahaa wuxuu soo gelayaa maa yanfacuk ya oo furaska ka faa'iidayso iyo wakhtiga allah kaalma weydiiso yacnii ha ka caajisino ha ka wahsan khayrka iyo wanaagga iyo waxa wanaagsan hadduu shay ku haleelo musiiba kugu dhacdaba ha odhannin low annii facaltu kaana kada wa kada haddaan samayn lahaa sidaas saa iyo saasay noqon lahayd ha odhan yaa laakiin waxaad tidhahdaa qadar allahu maa sha'a facal waxay culammadu isweydiiyaan qadarka ma la xujaysan karaa mise lama xujaysan karo culammadu waxay ku jawaabaan tafsiil maaha itlaaq lagu jawaabo oo la yidhaha qadarka marna lama xujaysan karo ama qadarka mar walba waa la xujaysan karaa ya waxaa la odhanayaa haddii waxa weeye ay tahay musiibooyin hadday tahay dunyawi ah qadarkii waa la xujaysanaya laakiin wixii dunuub ah qadar looma xujaysanayo ya maxaad u dambowday marka la yidhaahdo ruux markaa inuu yidhaahdo waxa weeye dee ilaahay baa qadaray isagoo dembigii aan ka toobadkeenin dee sax maaha qadarkii lama xujaysan karo marka marka culammadu waxay leeyiin yuxtaju bilqadari cala almasaa'ibi laa cala almacaayib qadarka waa la xujaystaa oo musiibooyinka waa loo xujaystaa laakiin waxyaalaha ceebaha e xune bimacnaa dunuubta ah qadarka looma xujaysto allele haddii laga tegi waayo dembiga hadduu ruuxu ka toobad keenay tawba saxiixa oo markuu ka toobad keenay dabadeed lagu dhaleeceeyo marka waa xujaysan karaa qadarka waayo yani waxa weeye yani canaantii lagu canaananayo waa ka hadhay attaa'ibu min addambi kaman laa demba lah marka maxaa dembi beri kaaga dhacay haddana lawmkii uu ka baxay xaalka noocaasa qadarkii waa xujaysan karaa waxa u daliila qadarka in la xujaysan karo faxaja aadamu muusa masaa'ibta in loo daliishan karo waa daliil buu u yahay faxaja aadamu muusa iyo xadiiskan laftiisa walaakin qul qadara allah wamaa sha'a facal xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa erayga low inay furto camalka shaytaanka macnaheedu ma waxay tahay low lamaba isticmaali kara miya may itlaaqa maaha ya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam low low waa isticmaalay low istaqbaltu min amrii ma stadbartum lamaa suqtu lhadiya haddii arrinkayga waxaa markaa hadda idhaafay hadda ay soo qaabili lahaayeen oo hadda ay noqon lahayd inaan markaa qabashada aan xajka xaggiisa soo aadayo u soo kicitimayo hadda haddaan soo bilaabi lahaa aan madiine hadda ka soo bilaabi lahaa lamaa suqtu lhadya hadyi ma soo kaxeeyeen low baanu isticmaalay qul low kuntum fii buyuutikum labarasa aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim marka lowdu wada mamnuuc maaha maxaa haddaba la odhanayaa maadaama qur'aanka iyo sunnadiiba ay ku soo aroortay low iyadoo la isticmaalaayo waxay yidhahdeen culammadu waa kala duwan tahaye ta la diidaya waxay tahay waa lowda looga jeedo qadarka in la caaridaayo amaba adduunyo qofka seegta oo ka tagtay yacni aawadeed uu isticmaalaayo yacni murugo uu ka murugoonaayo oo isku ciilkaambiyayo shay adduunyo oo dhaafay inuu low u isticmaalo amaba markaa waxaweye yacni mucaarada lilqadar ama munaasaca lilqadar hadduu uga jeedo taasaa la diidaya laakiin haddaanu taa uga jeedin qadarka ilaahay yaqiinsan yahay yacnii shay khayra uu yidhaahdo waxa weeye sidaa hadday markaa noqon lahay saasaan yeeli lahaa uu markaa yidhaahdo amaba tamanni ahaan uu yidhaahdo ta noocaasa la diidi maayo khayrka inuu tamanniyaa dee way fiicanta haddii shardinimo looga jeedana inuu yidhaahdo haddii arrinkuu soo qaabili lahaa sidaasaan hadda yeeli lahaa oaan mucaarada lilqadar looga jeedin dhibi kuma sugnaa laakiin qadarkii in lagu caaridayo haddii looga jeedo amaba ay tahay adduunyo dhaaftay uu isku cilkaambiyayo lowda inuu u isticmaalayo markaasaa la diidayaa in la isticmaalo waayo baabkii murugaday furaysaa shaytaankiina waa ka faa'iidaysanayaa qofkii inuu iscilkaambiyay u sababaysaa yacni waxa weeye taasna waxa weeye wuxuu kaga mashquulinaya kaga tegsiinaya khayraad kale uu qaban lahaa xadiiska boqol iyo lix asaabicu canhu radia allaahu canhu bukhaari iyo muslim waxay abu hureyre ka soo wariyeen anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi xujibat innaaru bishahawaat naarta waxaa lagu xijaabay oo lagu yacni lagu teeday bishahawaati waxa naftu jeceshahay ayaa naarta lagu teeday wa xujibat iljannatu jannadana waxaa lagu xijaabo lagu teeday bilmakaarih waxa naftu kahanayso ee ay dhibsanayso naftu waxay karaahiyaysanayso ayaa jannadana lagu geedaamay oo lagu teeday muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahi bukhariiyo muslim baa soo wa fii riwaayati muslimin riwaayada muslim waxaa ku sugan nusakha hadda kitaabku qaarna waxay qorayaan wa fii riwaayatin limuslimin qaarna waxay qorayaan wa fii riwaayati muslimin farqaana labada udhexeeya wa fii riwaayatin limuslimin nuskhada qoraysa macnaheedu waxay noqonaysaa sidan waa u soo wariyey riwaayo kaloo muslim u sugnaatayna sidanna waa ku sugan tahay marka waxaa loo fahmi karaa sida iyo sidaba inuu muslim u soo wariyey nushadan hayo daarulminhaaj waxay qoraysaa wa fii riwaayati muslimin saasaana saxan waayo muslim xujibad maba soo werinba isagu lafdiga xujibad ma soo werin marka riwaayadiisu waa sidan uun xufad weeye keliya wa fii riwaayati muslimin riwaayada muslim waxaa ku sugnaa xufad oo in la yidhaahdo xufat innaaru bialshahawaat wa xufat iljannatu bilmakaarih badala xujibat halka xujibat markaa ay ku sugan tahay beddelkeeda xufat buu muslim u soo wariyey wa huwa bimacnaahu waana la macno macnihiisu ku sugan yahoo waa isku macne ay baynahu wa baynaha hada alxijaab yacni markaa shakhsiga iyo naarta waxa u dhaxeeya ama jannada xijaabkaasaa udhaxeeya teedkaas fa facalahu markuu xijaabka sameeyo dakhalaha waa gelaya oo bimacnaa xijaabkii markaa ahaa shahawaadka ee naarta ku wareegsanaa ee ku teednaa markuu sameeyo galo dee wuxuu markaa u dhaafayaa waxa weeye waa naartii naartii buu mutaysanaya haddii makaarihdii ku wareegsanaa jannada ee ku geedaamnaa uu la yimaadana markaana jannadii buu gelaya jannadii buu gelaya oo waxyaalaha khayraadka nafti de waa kahanaysaa tabci ahaan bay u kahanaysa ya isagoo waxa weeye qowm gaala ku dhex jiraa la odhanaya markaysa markaa iimaan baa lagu yeedhaya islaam markaasuu islaamaya oo diinkii qowmkiisa khilaafaya diinkii aabbayaasha khilaafaya yacani islaamnimo inuu islaama waa ku adag tahay ya inuu islaama waa ku adag tahay takaaliiftii kalea la saarayaa waa hadday tahay salaad waa zako waa soom waa xaj waa yani khayraadka kale marka waxa raacaya waa muxaramaadkii naftu jeclayd in laga dheeraado kullu daalika makaarih weeye makaarih weeye wax naftii tabci ahaan u kahanaysa weeye jihaadkii waa makaarih wahaakada marka hadduu waxaweye makaarihdaa la yimaado waxay noqonaysaa jannadii inuu saa ku galo ayay noqonaysaa waxaa jirta xadiidkani eh, riwaayo uu soo wariyey ibnu xibbaan saxiixiisa ku soo wariyaa jirta macno cajiiba sheegaysa riwaayada markaa uu soo wariyey ibnu xibbaan waxay sheegaysaa allah markuu abuuray jannada markuu abuuray ayuu jibriil u diray oo jibriil ku yidhi soo eg jibriil baa tegey jannadii buu soo arkay markaasuu quruxdeedii iyo wanaaggeedii buu arkay markaasuu ka yaabay markaasuu wuxuu intuu soo noqday wuxuu yidhi intuu allah ku dhaartay buu wuxuu yidhi cizadaadan ku dhaartaye taan arkay ee quruxdan leh cid maqashaan gelaynba ma jirto yacani qof kastoo maqlay waa geli doonaa meel la daayaba maaha kadib wuxuu ku wareejiyey makaarihda mar labaad buu yidhi soo eeg markaasuu jibriil u tegey waa soo eegay jannadii markaasuu wuxuu arkay waxa lagu wareejiyey ee lagu teeday jannadii markaasuu soo noqday markaasuu yidhi cisadaadan ku dhaartay waxaan ka baqay in cidiba geli weydo laqad khashiitu an laa yadkhulaha axad yacanii makaarihda ku teedan daraaddeed in cidiba geli weydaan ka baqay buuhi waanu dhaaranaya weliba naartii buu ilaahay abuuray jibriil baa lagu ihi soo eeg markaasuu arkay dee waxaweeye ololkeeda iyo dhibta ay leedahay markaasuu soo noqday markaasuu ciisadaadan ku dhaartaye cid maqlaysa oo gelaysaaba ma jirto markaasaa shahawaadkii lagu wareejiyey oo lagu teeday mar labaad baa haddana lagu yidhi soo eeg naartii markaasuu soo eega markaasuu ciisadaadaan ku dhaartaye waxaan ka baqay in cid ka baxsataaba aynay jirayn la wada galaan ka baqay marka waxa naartiiyo jannada lagu wareejiyey waxa weeye waa arrin marka culus oo dadka lagu imtixaanaayo weeye xadiiskana sheekh albaani wuu saxiixinaya ibnu xibbaanna waa saxiixiyey oo saxiixiisu ku soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya marka yacni shahawaadka in aad looga taxadiro layska ilaaliyo ayaa laga qaadanayaa wax alle waxaa naftu jeceshahay in laga fogaado qofku hadduu wax isku qabto saasaad yeeshaa mise sidaa waxay culammada qaarkood yidhaahdeen sida hawadaada ka fog xaggeeda isu buri naftaadu siday jeceshahay sida ka durugsan ee naftaadu ayna jeclayn xaggaa u fil inay markaa tahay xagga wanaagga ya dadlabada isku hayso geesta hawadaadiiyo markaa shahwadaada ka fog inaad markaa isu buriso weeyaan bay yidhahdeen xadiiska boqolyo toddoba ahaaminu can abi cabdillaahi xudayfata bni alyamaan radia allahu canhuma qaal waxa uu soo wariyey muslim oo ka soo wariyey xudayfa oo ina yamaan ah xudayfa iyo aabbihii labaduba laba saxaabi weeye yamaanna waxay ahayd nis bay ahayd ee magicii xudayfe aabbihii maaha magaciisa waxaa laodhan jiray xusayl baa laodhan jiray xudayfe aabbihii xusayl ayaa laodhan jiray bisiin ama xislina waa u soo naqliyaan ama tasqiir ama takbiir yamaan nisbay ahaydoo waagii hore qabla alislaam buu dakana galay dakana sokeeyo godab sokeeyuu galo dabeedna markaasuu xagga iyo yaman u haayiray sidaasaa alyamaan loo yidhi alyamaan waa nisbatu ila alyaman yaman marka cid loo nisbaynayo yamaniyun lama yidhaahdo yamaani baa la yidhahdaa yamaani alifkaasi wuxuu beddel ka yahay labadii markaa iyo-oodee isku shadnaayaya u nisbaha ayaa midkood alifkaa laga dhigay si qiyaasa ma ahayn saas aawadee yamaaniyun lama yidhaahdo ya-da lama shido sida jamaahiirta culammadu qabaan yamaani baa la yidhahdaa xadiiskana waa siday ugu timiba aliimaanu yamaanin waalfiqhu yamaanin waalxikmatu yamaaniya aliimaanu yamaanin waalfiqhu yamaanin yacni sidii waxa weeye markaa manquuskaa loola dhaqmay markaasaa yadigooda markii asha la keenayna yadii baa dee go'day markan kalena tanwiintii baa joogtay waa yahay marka labadoodaba waxay ka mid ahaayeen xudayfe iyo aabbihiiba saabiqiintii bay ka mid ahaayeen saabiqiintii ayay ka mid ahaayeen xudayfe aabbihiina waxaa dilay muslimiinta dilay oo khata ku dilay kama ghaswadii uxud ayay markaa dileen iyagoo gaal moodaya seeftiiay ku boobeen waa ku qayliyey xudayfa yani abi abi aabbahay aabbahay weeye aabbahay weeyi siu ulahaaba markaysa ay ka gaadhsiiyeen markuu arkay inay markaa waxaweyan ka takhalluseen buui ilahay haydii dambi dhaaf ya dhiiggiisina wuxuu ku soo muslimiinta yani ma qaadan xudayfa lagu yidhi maxaad uga qayb geli weyday ghaswatu badrin markaasuu si kale ugama qayb geli waayine anigii aabbahay xusayl ayaa isa soo raacnay buui annagoo doonayna inaanu dagaalkaa ka qayb gallo xagga madiina markaa kama imana gees kale markaa iyagu ka yimaadeen gaaladii qureysheed baa naqabatay buuri xadiisku muslim buu ku sugan yahay fii saxiix muslim gaaladii qureysheed markay naqabteen ayay waxay markaa yidhaahdeen waxaad doonaysaan muxamed inaa u tagtaan oo dagaalkan soo gashaan may bay yidhaahdeen ma doonayne madiina inaanu qabanaan doonaynaan ama qasadkoodu markii hore sidaa ha ahaado ama dagaalka in beentu ku bannaan tahay yacni ruksada ha qaataane saasay ku yidhahdeen waxay ka qaadeen cahdullaahi wa miihaaquh ballankii ilaahay waxay kaga qaadeen inay madiine qabtaan oo aynay dagaalkan soo gelin waa siiyeen ballankii waa ka tageen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ayay u tageen qisadii bay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam beder agteeda ayay markaa joogaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi markay qisadii u sheegeen nebigu wuxuu ku yidhi insarifa nafyi lahum bicahdihim wa nastaciinu allaha calayhim rawahu muslim fii saxiixi mar haddii ballankaa laydinka qaado sidaa u ballan qaadeen ballankii waa oofinaynaa iska laabto madiine qabta hadda ciidan waa loo baahan yaho dee aad bay gaaladii uga badan yihiin saddex laab bay joogaan ya ballankana waxay kaga qaadayaan dagaalkan ha soo gelin oo moxamed ha la soo gaashaan qabanin annagu waa la dagaalamaynaa bimacnaa macnaahaane idinku dagaalkaas soo gelina ballan lagaga qaaday oo lagu soo daayey cahdullahi wa miihaaqu nebigu ma odhan waa ballan baatile waxba kama jiraane markaysa markaa waxaa yani jooga oo dagaalka gala ee wuxu uhi insarifa iska laabto iska noqda madiina iyo xaggaa iska qabta nafyi lahum bicahdihim ballankooda waa u oofinaynaa wa nastaciinu allaaha calayhim allahna waa u kaalmaysanayna xadiikaa waxaa ku sugan cibra nebiga wafaagiisa iyo sidau ballanka u oofinayey iyo sida marka waxa weeye markaa sharciga ugu toosnaa ya si kastooo dhibaato iyo culays loo soo saaro yacni sida marka waxa weeye sharciga waafaqsan siduu ugu dadaalayey ayaa marka ay ku tusinaysa can abi cabdillaahi xudayfata bni lyamaan radia allahu canhu xudayfe qisaskiisa waa garanaysaan ay ka mid tahay marka maalintii khandaq yacni waxa weeye habeenkii leylatu alaxzaab in isaga la diray oo gaaladii loo diray in wardoonkii inuu ahaa saaxibu siri rasuulilahi sala allahu aley wasalam munaafiqiinta qaarkood nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam akhbaaro badan buu leeyey qaala wuxuu yidhi sallaytu maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaan tukaday nebiga la jirkiisa calayhi salaatu wasalaam daata leylatin habeen habeennada ka mid a ah, faftataxa albaqara wuxuu furfurtay suuradda suuratu albaqara ayuu furfurtay faqultu waxaan idhi anaa is odhanaya buu leeyahay wuxuu u jeedaa naftiisu iska yidhi yarkacu cinda almia yacnii marka qowl la itlaaqo waxay ku dhici jirtay wax af laga yidhi laakiin hadda waxaan loogu xambaari karin dee salaadda in lagu hadlaan bannaanayn marka qariinada markaa jirto oo ku saabsan salaadda inaan hadal ku bannaanayn daraaddeed bay mutacayin u noqotay fa qultu in laga tilmaamayo fii nafsihi inuu naftiisa saa iska yidhi fa qultu waxaan is idhi oo bimacnaa naftayda iska idhi yarkacu cinda almi'ah aayadda boqolaad agteeda ayuu ku rukuucayaa uma madaa dabeedna waa socday nebigu calayhi salaatu wasalaam faqultu waxaan idhi oo naftayda iska idhi yusallii biha fii rakca nebigu waa ku tukanayaa biha ay bisuurati albaqara suuradda suuratulbaqaruu ku tukanayaa fii rakcatin yacni salaadda ayuu ku tukanayaa laba ragcadood hadda waxa weeye waxaa loo soo wariyey fii rakcatin baa loo soo wariyey waxay se culammadu yidhaahdeen sidaa sawaabka ahi waa in laga tilmaamayo labada ragcadood in looga jeedo oo imaamu nawowi wuxuu yidhi yusalii biha fii rakca wa araada birakcati asalaata bikamaaliha ragcadda wuxuu uga jeeday salaadoo dhan wa hiya rakcataan walaa budda min hada ta'wiili liyantadima alkalaamu bacdahu ta'wiilkaasina lagama maarmaan weeye in ragcatayn lagu xambaaro si waxaweeye hadalka ka dambeeya ay isu waafaqdo oo yani markaa hadalka waa ka dambeeya waa maxay faqultu yarkacu biha isku macnay noqonaysa yarkacu biha iyo yo yusalii biha fii rakca saas aawadeed baa kutubaha qaarkood markay soo wariyeen sida mustakhrajka calaa saxiixi muslim iyo nasaa'iga ay labada mid ugu kaaftoomeen oo yusallii biha fii rakca ugu kaaftoomeen oo ka kale aynoo sheegin wa kadalika yacnii culamo kalena saasay ku xambaareen culammadu dhammaan saasay ku xambaareen ibnu qurquul mataalicu lanwaarka wuxuu odhanaya yusallii biha fii rakca wuxuu odhanayaa kada fii jamiici nusakhi muslim nuskhooyinka muslim oo dhan saasay ugu timid muslim oo keliya maahee yacni kutubta soo warisay usuusha ah yacni khaalibkooda aan ka eegnay saasay qorayaan wa sawaabuhu yusallii biha fii rakcatayn ibnu qurquul baa odhanaya saaxibuulmataalic nawowi wixii ghariib ku saabsan ghariib alxadiis wuxuu ka soo naqliyaa yacni markaa saaxibuulmataalic ha yeeshee marna ma magacaabo ibnu qurquul ma yidhaahdo ee wuxuu yidhaahdaa saaxib saaxibulmataalicna saasuu yidhi mataalicu lanwaar calaa sixaaxi alaahaar marka waxa weeye saddex kitaab ghariibkoodu ka hadlaa waa bukhaari iyo muslim iyo muwata'a malik saddexdaa kitaab baa sixaaxa u sheegaya muwata'a maalik baa weheliya yacni markaas kaas wey marka hada wuxuuna ka soo mukhtasar yahay kollay mashaariqda qaadi ayuu mukhtasar ka yahay waxna waa ku daran marka waxaa ku tusinaya buhi yarkacu biha waayahay albani isagu markaa sifatu salaadka wuxuu keenay qawsayn intuu marka macquufatayn qoray ayuu fii rakcatayni qoray matniga laakiin asalkiisa waxa uu tilmaamay yacni nawowi iyo culammadu siday ku sharxeen ayuu tilmaamay markii dambena wuxuu odhanayaa ibnu nasri baan arkay oo ragcatayn qoraya ibnu nasriga waxa weeye marwasi weeye qiyaamu leylkiisa oo kolle waxaan filayaa dee mukhtasarkaa lahayaa hayaa bilaa asaaniid ah marka riwaayo hadda marka kutubta kollay yani marka kale ku sugan ma keenin ma sheegin marka yusallii biha fii ragca ragcad buu ku tukan jiray waxaa loo jeedaa muraadka looga jeedaa waxay tahay say doontaba ha noqotee yacni salaadda labada ragcadood ah ayuu ku tukanayaa salaadda labada ragcadood uu ku tukanayaa baa muraadku yahay famadaa deedna waa socday bimacnaa suuradda suuratu baqar u kala qaybinaya nusii nus buu ka dhigayaa nusna ragcadda koowaad nusna ragcadda labaad saasuu ku tukanayaa baan is idhi looga jeedaa fii salaatin fa madaa waa socday fa qultu waxaan yarkacu biha waa ku rukuucayaayo bimacnaa ragcadduu ku tukanayaa suuratulbaqara waa dhammeeyadana yadana suma iftataxa deedna wuxuu furfurtay annisa suuratu nisa buu furfurtay fa waa akhriyey suma iftataxa dabeedna wuxuu furfurtay aala cimraan aala cimraan buu furfurtay faqara'ahaa waa akhriyey saddexda suuradoodba waa dhammeeyey hal ragcad baanu ku dhammaynayaa waa suuratu lbaqara iyo suuratu nisa iyo suuratu aali cimraan ya taqsiimka qur'aanka la qaybqaybiyo jusjus laga dhigay waa shan jis iyo laba maqre shan jis iyo nisfulxisbi weeyi intaasuu ragcad ku tukaday faqara'ahana waxaa loo jeeda iyadoo dhammaystiran buu akhriyey weliba miyuu dudubinayey maya yaqra'u mutarasilan wuxuu akhrin jiray qiraa'ad tartiil ahoo deggan buu akhrinayey oo aanu markaa dudubinayn ya imse saacadood bay qaadanaysa weliba markaa waxa weeye arkaanta kalena waa dheeraynayaa idaa mara biaayatin fiiha tasbiixun sabbax hadduu soo maro aayad ay tasbiixi ku sugantahay wuu tasbiixsanayey oo tasbiixduu la imanayey wa idaa mara bisu'aalin hadduu soo maro meel ducaana sa'ala waa weydiisanayey waa weydiisanayo ilaahay buu jannada weydiisanaya ama makhfirada ama dembidhaafka ya ama waxa weeye in markaa ilaahay yani markaa khayrka addunya khayrka aakhira siiyo rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annar waa ku ducaysanayay markuu soo maro rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana waa ku ducaysanayay markuu soo maro meelaha kale ducadana waa saasi leeg wa idaa mara bitacawudin tacawad meel magangala markuu soo maro waa magangelaayey ilaahay inuu ka magangeliyo sharka iyo markaysa marka naarta ayuu allah markaa eh, weydiisanayey tacawada waa magan uma rakaca waa rukuuca qiraa'adaasna tartiil bay tarasulka waxaa looga jeedaa tartiil waa qiraa'ad deggan oo xuruufta la kala saarayo la bayaaminayo aan la dudubinayn uma rakaca waa rukuucay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa jacala yaquulu wuxuu markaa gudagalay yaquulu inuu yidhaahdo ayuu gudagalay subxaana rabbiya alcadiim waxa xumaan ka nasahan rabbiya rabbigayga alcadiim weynida badan ayaa xumaan ka dheer oo xumaan ka nasahan ilaahay baa xumaan ka hufan xumaan ka dheer aan xumaan shaqo ku lahayn ceeb iyo nuqsaan iyo tashbiih mid walba ka dheer fa kaana rukuucuhu naxwan min qiyaamih wuxuu noqday rukuucda nebigu sala allahu alayh wasalam waxay noqotay naxwan min qiyaamih mid shabbahaysa istaaggiisii oo bimacnaa ku dhow ya saasoo kaley noqotay istaaggiisa siduu u dheeraa ayaa rukuucdiisuna u dheeray uma qaala dabeedna wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam samica allaahu liman xamida allah baa markaa maqlay oo ajiibay liman xamidahu ciddii u mahadnaqday allah waa aqbalay oo waa ajiibay samciga waxaa loo jeedaa waa samcu qabuul wa ijaaba waa maqal aqbalaad iyo ajiibitaan ah weeyi samciga wuxuu noqdaa samci caama iyo samci khaasa waa samciga khaaska rabbanaa laka alxamdu rabbigayow laka alxamdu adigoo quruu kuu sugnaaday mahaddu kuu sugnaaday suma qaama dabeedna nebigu waa istaagay calayhi salaatu wasalaam qiyaaman tawiilan istaag dheer buu istaagay oo qariiban mimaa rakac ay qariiban min rukuucihii rukuucdiisii ku dhow ictidaalka uu taagnaana rukuucdiisii qadarku bay ku dhowey suma sajada dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sujuuday oo fa qaala wuxuu yidhi subxaana rabbiya alaclaa waxaa xumaan ka nasahan rabbigayga koraynta badan ilaahay baa xumaan ka dheer oo xumaan ka hufan oo xumaan iyo nuqsaan iyo ceeb aan shaqo ku lahayn fa kaana sujuuduhu wuxuu ahaa sujuudda nebigu sala allahu alayh wasalam qariiban min qiyaamih mid ku dhow istaaggiisii mid ku dhow ayuu ahaaday yani waxa weye arkaantii kalena sidaasuu u dheeraynayo mutanaasib bay ahaayeen rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidku waxa uu tilmaamayey inuu xudayfat ibnu lyamaan habeen habeennada ka mida uu la tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam qiyaamu leyl nebiguna calayhi salaatu wasalaam qiraa'adii u dheereeyey ragcaddii koowaad markuu tukanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo faatixadii u akhriyuu suuratulbaqara furfurtay dabeedna waxaan is idhi buu yidhi markuu boqolka gaadho aayadda boqolaad markuu gaadhuu rukuuci doonaa dabeedna haddana waa socday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo qiraa'adii buu sii waday kadib haddana waxaan isyidhi buu yidhi laba ragcadood buu suuradda u kala qaybinayaayo salaadda markaa labada ragcadooduu ku tukanayaa suuratulbaqara oo dhammaystiran haddana suuraddii buu dhammeeyey isla ragcaddii markaasaa dabeedna waxaan is idhi markuu kala dhaafay oo bimacnaa xagga dambe ee suuradda ku dhowaaday awaakhirka ayaan waxaan isidhi idhi ragcadda wuxuu ku tukanayaa suuratulbaqara ayuu ku rukuucayaa markuu dhammaystiro haddana waa socdo oo wuxuu haddana furfurtay buu ihi suuratu nisaa waa dhammaystiray suuratu aali cimraan buu haddana furfurtay waa isla ragcaddii yadana waa dhammeeyey markaasuu markaa rukuucay nebigu calayhi salaatu wasalaam weliba qiraa'adu may ahayn hadrama qiraa'addu dubisa may ahayn ee waxay ahayd qiraa'ad deggan oo si deggan nebigu u akhrinayo calayhi salaatu wasalaam oo kala saarayo e xuruufta iyo kelimaadka uu akhrinayo kala caddaynayo waxaad garan kartaa shan jis iyo dheeraad oo qiraa'ada si deggan loo akhrinayo aan la dudubinayn wakhti badan inay qaadanaysaad garanaysa intaasoo dhan baa nebigu calayhi salaatu wasalaam u taagnaa oo hal ragcad uu ka tukaday haddana markaa waxaa weeye arkaanta kale lafteeda ma ahayn markaa mid yaryaraynayay ma ahayn ee rukni walba wuxuu ahaa haddana mid dheeraynaya oo rukuucdiisi waxay noqotay mid ku dhow qiyaamkiisii istaaggiisii uu ka toosaayey rukuucda oo ictidaalkii waxay noqotay mid ku dhow rukuucdii yacni markaa sujuuddiisii waxay ahayd mid ku dhow yacnii istaaggiisii mid ku dhow bimacnaa rukni weliba rukniga ka horreeyuu ku sii dhowaa xagga dherarka marka arkaantii kalena saasuu u dhaadheeraynayey weliba markuu qiraa'ada akhrinaaye nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu aayad ducaa soo maro waa ducaysanayey hadduu wax allah laga magangelaayo soo maro waa ka magangelaaye haddii markaa mawdic tasbiixaad uu soo maro waa tasbiixsanayey marka waxaad garanaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu markaa salaadda qiyaamuleylka u dheerayn jiray ayaad garanaysa oo dedejin markaa yacni aanu la iman jirin aad iyo aad saa ugu dheerayn jiray marka waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay in e, qiyaamuleylkii la dheereeyo fadliga ay leedahay ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa in waxa waxaweeye qur'aan badan in lagu tukadaa inay marka mudan tahay oo afdalka ay tahay ayaa laga qaadanaya qur-aanku sidiisu u ahaa dikri kii ugu fadliga badnaa haddii markaa salaaddii lagula yimaadana waxay noqonaysaa dee shay fadli badan baa shay fadli badan loo idaafeeyo lagu daray marka fadli weyn ayaa laga helayaa fadli weyn ayaa laga helayaa waxyaalaha xadiidka laga qaadanayo waxaa ka mid a qiyaamu leylka in la dheereeyo waa laga qaadanayaa qur'aan badan in lagu tukado waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa mawaadicda Eh, ama markaa duco ama markaa cadaab lasoo maro in lagu ducaysto ilaahay cadaabka laga magan galo jannada ilaahay la weydiisto wakhtiyada markaa meelo tasbiixa lasoo maro la tasbiixsado waa laga qaadanaya waxyaalaha kale laga qaadanaya waxaa ka mid a ah. laba rukni oo fuqahada qaarkood ay yidhaahdaan waa laba rukni oo gaaggaaban oo lama dheerayn karo inuu nebigu dheereeya ku sugan labada rukni waxaa weeyaan waa ictidaalka toositaanka rukuucda laga tooso oo la istaago iyo fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan waa ruknaani qasiiraani laba rukni oo gaagaaban weeye lama dheerayn karee waa in markaa la gaabiyaa waxaa ku sugan xadiiska nebigu inuu dheereeyey calayhi salaatu wasalaam oo ictidaalkii muxuu ka yidhi suma qaala samica allaahu liman xamidah rabbana laka alxamd rabbanaa walaka alxamduna waa soo aroorto waawga lagu siyaadiyo labaduba waa saxiix summa qaama qiyaaman tawiilan qariiban mima rakac nebigu wuxuu istaagay waa ictidaalkiiye istaag dheer oo ku dhow min rukuucihi rukuucdiisii ku dhow marka rukni qasiira inaanu ahayn oo in la gaabiyoona aynay ahayn la dheerayn karo rukuucdiina waxaa markaa laynoo sheegay inuu istaaggiisii aad garanayso intuu la ekaa inuu aad u dheeraa inuu shabbahayey xagga dheerarka ayaa laynoo sheega ictidaalkiina rukuucdiibuu ku dhow yahay baa la yidhi idan inaanu qasiir ahayn baa laga qaadanaya oo nebigu rukni qasiira inuu yahay oo la gaabinayo wakhti badan aan la taagnaanaynin in markaa eh, agtiisa inayna ka ahayn rukni gaaban inay ka ahayn ee uu dheerayn jiray waa laga qaadanaya axaadiis kaloo ku soo aroortayna waa jirtaa oo laga daliishanaayo yacni markaa labadaa rukni inuu dheereeyey xadiis kale wuxuu tilmaamayo saxiixa ku sugan wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam istaaggiisa iyo rukuucdiisa iyo ictidaalkiisa iyo sujuuddiisa iyo fadhigiisa labada sujuudood u dhexeeya qariiba min assawaa qaar isku dhow bay ahaayeen qaar isku dhow ayay ahaayeen marka wakhtiyada qaarkood waxaa kaloo soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka tujinaya inuu istaagi jiray ictidaalka ah dabeedna ilaa saxaabadu aysi yidhaahdaan war mala waaba ilaaway salaaddiiba yacnii sida marka waxa weeye wakhtigu u dheeryahay uu taagnaanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa marka rukuucda in la yidhahdo subxaana rabbiya alcadiim marka sujuuddana la yidhahdo subxaana rabbiya alaclaa waa soo aroortay axaadiis kale oo sheegaysaa in markaa wa bixamdihi lagu daro taasuna way isku khilaafeen sixadiisa culammada muxadisiintu oo a'immada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni ziyaadadaasi ma sugna wa bixamdihi abu daawuud waxa uu yidhi akhaafu an laa takuuna haabita aw naxwa haada inayna sugnayn baan ka baqaya waa iclaal saas aawoodee fuqahada qaarkood ziyaadada waa daciifiyeen laakiin bacdina waa soo dhoweeyeenoo way aqbaleenoo waa socodsiiyeen in marka wa bixamdihi in lagu daraana inay markaa sunno tahay xadiiska boqoliyosiddeed attaasicu xadiiska sagaalaad ee baabka can ibni mascuudin radia allaahu canh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullaahi ibni mascuud qaala inuu yidhi sallaytu waa tukaday maca anabiyi sala allahu alayh wasalama nebiga la jirkiisa ayaan tukaday leylatan habeen habeennada ka mida habeen gudihii ayaa nebiga la tukaday fa ataala waa dheereeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii qiyaamu leylka ahaa ayuu dheereeyey salaaddii qiyaamuleylka ahayd ayuu dheeray xataa hamamtu biamrin suu ilaa aan ku hamiyey in loo idaafeeyo iyo in markaa laga sifeeyo labada waa dhacda suu'in iyo saw'inna labadaba waa loo dabdiyey biamrin suu'in arrin xun ama biamrin saw'in arrin xun ilaa aan ku hamiyey qiila waxaa lagu yidhi wamaa hamamta bihi maxaad ku hamiday qaala wuxuu yidhi hamamtu waxaan ku hamiyey an ajlisa inaan fadhiisto wa adacahu iyo inaan ka tago ayaan ku hamiyey muttafaqun calayhi waa laysku ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa cabdullahi bn mascuud inuu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenuu qiyaamuleyl la tukaday nebiguna qiyaamkaas qiyaamuleylka inuu aad u dheeriyey dabeed waxaan ku hamiyey buu yidhi arrin xun markii la yidhi maxaad ku hamidayni wuxu yhi waxaan ku hamiyey inaan fadhiisto ama iska tago qiyaamu leylku waajib ma ahayn waa sunne haddana salaadduu nebiga la galay calayhi salaatu wasalaam ee sunnaha ahaa tegista uu ka tegaayo ayuu wuxuu tilmaamayaa wax xun inay tahay shay xun ku tirinaya taasi waxay tahay waa siday ugu dadaalayeen taacaadka iyo khayraadka ay ugu dadaalayeen oo khayrka inay farabadsadaan ay doonayeen yacni noocaas wey saas aawadeed baa sunnihii in laga tago ay u qabeen shay xun inay tahay waa sida nafta ay ugula jihaadayeen markii dambe waxay noqotay inuu marka ku sabro ou sidii ugu sugnaado yaa niyadii kama burin hamiga noocaasi inuu ku soo dhacay waayo inuu casmi inuu go'aansaday inuu salaaddii ka baxo lama iman qadcu niye ma samayn laakiin waxa weeye hammiga markaa ku yimi wuxuu noqonayaa asalkii niyada inaanu burinayn saasuu noqonaya marka taasi salaaddii waxba yeelayn baa laga qaadanayaa mar haddii aanu niyadii goyn xadiiska boqoliyo sagaal alcaashiru xadiiska tobnaad ee baabka can anasin bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen anas ibnu malik radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaal in rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam yatbacu almayita halaasun maydka waxaa raaca saddex almayta iyo almayita labadaba loo dabdiyaa inkastoo qofka dhintay culammada qaarkood ay arjaxaan in marka la khafiifiyo shadka laga daayo almayta la yidhaahdo oo waxay yidhaahdeen almayita haddii la yidhaahdo ka dhiman doone weli aan dhiman baa loo isticmaalaa laakiin almayta haddii la yidhahdo kii ficlan dhintay ayaa loo isticmaalaa tafriiqa caynkaasee culamada qaarkood ay sheegaan in badanoo culamada ka mid midaasaa mara laakiin bacdu ahlicilmi oo leh labadu waxa weeye mid walba kale waa loo isticmaali karaa waa jiraan yatbacu lmayta ama yatbacu almayita qofka maydkaa waxa raaca alaasun saddex baa raaca ahluhu waxaa raaca ehelkiisa iyo wa maaluhu maalkiisa iyo wa camaluhu camalkiisa saddexdaasaa raaca waxaa bannaan inaad ka beddesho oo ahluhu wa maaluhu wa camaluhu alaasuun aad ka beddesho wa beddelu mufasalin min mujmal shay mufasala baa laga beddelayaa shay mujmal ah waxaa kaloo kuu bannaan inaad tidhaahdo waxaa raaca saddex hiya saddexdu waxay tahay ahluhu wa maaluhu wa camaluhu waa saddexdaa weeye fa yarjicu isnaani waxaa soo noqda laba wa yabqaa waaxidun waxa hadha oo isagii ku hadha mid qudha yarjicu waxaa soo noqdaa ahluhu ehelkiisa iyo wa maaluhu xoolihiisu way soo noqdaan wa yabqaa camaluhu camalkiisuna waa ku baaqi noqdaa waa ku hadhaa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa qofku markuu dhinto waxa qure ku hadhayaa inuu yahay camalkiisi ehelkiisu waa raacayaan waa aasayaan maalkiisuna waa raacayaa marka hore oo waa laga diyaarinayaa waa laga aasayaa xabaashaa laga qodayaa yacni waxa weeye wixii duyoona waa laga bixinayaa wuxuu ku dardaarmay oo markaa aan dardaarankaa dembi ku jirinna oo cid markaa waxa weeye macsiyo iyo wax la mida aanu ugu dardaarminna xadkiina aanu dhaafinna waa laga fulinayaa qadarka markaa dardaarankaee uu mutaystayna waxay noqonaysaa in eh, la fuliyo uu mutaysanayaa wixii dalool ka yar ulus ama ulus ama wixii ka yar xoolihiisa marka saddex dalool laga dhigo dalool ahaan ama wax ka waabsan ayuu taana xaqu yeelanayaa marka in laga fuliyo hadduu markaa ku dardaarmay wuxuu ugu dardaarmayna wax khayra ay yihiin ama wax mubaaxo bannaan ay yihiin macsi hadduu wax ugu dardaarmo lama fulinaayo waxay noqonaysaa wasiya baatila ayay noqonaysaa ka badan hadduu ku dardaarmo oo ka badiyo suluskiina intuu mutaystay waa inta daloolkaa in loo fuliyo inta kalena warasadu hadday yihiin dad xilasaamada wax bixin karaoo tabarruci kara oo iyagu ugu daraanna ay ijaaseeyaanna way asaxaysaa haddii kale maya waa laga kanfayaa waa laga diyaarinayaa waa laga aasayaa ashyaadaasoo dhanna waa laga fulinaya waxallo wixii kale shaqa kuma leh xoolahani waa ka mulki wareegeen cid kalaa leh isagu waa dhaqayo waa hayeye laakiin isagu ma laha mulkigoodu cid kalu ku wareegay in la yidhaahdo waxa weeye markaa axan iyo agas iyo waxyaalaha dadku isticmaalaan baa laga samaynayaa khoriqaad kaadii ka sii dayn magacyo loola baxay kala duduwan waxyaalaha noocaasi waa wax baatila weeye oo waxaan sax ahayn daliilla male wax la isticmaali jirayna ma aha waana ma'aatimtii waxyaalihii laynoo diiday ka mid tahy jariir ibni cabdillaahi albajali muxuu yidhi kunna nacudu lijtimaaca ilaa ahli ilmeyti wa sanacata alطacaami lahu min anniyaaxa xadiiska ibnu maajah wuxuu jariir ibni cabdillaahi albajali wuxuu yidhi waxaannu ku tirin jiray ururka gurigii geerida lagu soo ururo iyo cunto in lagu sameeyaa baroorta inay ka mid tahay baannu ku tirin jiray haddaannu saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam aanu nahay yaa inay baroorta ka mid tahay baannu ku tirin jiray marka ehelkii iyo maalkii waa raacayaan marka hore waa ka soo noqonayaan camalkii baa ku hadhayaan camalka khayrkii iyo sharkiiba waa soo gelayaan camalkiisii khayrka ahaa iyo kiisii sharka ahaa mid waliba soo gelaya iimaanku wuxuu ka mid yahay camalka waxaa laga yaabaa dee in la yidhaha iimaan iyo camal saalixa la israaciyaaye iimaankii mie iimaankii waa min alcamal camalku ka mid yahay waatuu bukhaari saxiixiisa baabaysto baabu man qaala ina aliimaana huwa alcamal cidda tidhi yacni markaa iimaanku waa camalka iimaanku waa camalka dabeedna bimaa kuntum tacmaluuna aayadaha ku soo arooray iyo yacni markaa axaadiista qaarkood aan filayo xadiiskan inuu ka mid ahaa wayabqaa camaluh ayuu soo arooriyaa oo iimaan iyo camal marka la israaciyo ida ijtamacaa iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa hadday kala tagaan oo mid ahaan la sheego oo camal keliya la sheego iimaankiina waa soo gelayaa haddii iimaan keliya la sheegana camalku waa soo gelayaa haddii labada laysku ladhana waxa weeye xaaladda noocaasa waa kala tegayaan oo laba macnay kala noqonayaan calaa qawlin culamada qaarna waxay leeyihin camalka markaa laftiisa laba goor baa la sheego marna iimaanku ku jiraa ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat iimaanka ayuu marna camalku ku jiraa marna waxa weeye gaar baa loo sheegay yacnii markaa muhimmadda uu leeyahay ahamiyada uu leeyahay daraaddi taas waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in camalka wanaagsan lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya wayabqaa camaluh yaa nin iyo xabaashii loo kala teg waxalla wixii dadkii kale iyo saaxiibbo iyo qaraabo iyo dadkii ugu jacaylka badnaa iyo xoolihii fara badnaa badnaayo u dhaqay iyo kullu daalika waxa weeye wuxuu ka taagan yahay khalaas ya naftiisa uun keliya ya rabbigii keligii baa la kulmaya su'aalaha isagaa malaa'igtu keligii weydiinaysa cid daafacaysa u turjumaanaysaa ma jirto cid kaloo garab taagani ma jirto halkaasaa ruux walba huran halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk